kitaab baa shandada ku jira kam mucalliman fi safi imise mucallin baa safka ardayda jooga qaybta labaad waxaa weeye filislaami ciidaan islaamku laba ciidood buu leeyahay filqurfati sariiraan qolka laba sariirood baa yaal filmustashfa dhakhtarka tabiibaani laba digtoor baa jooga filxaqiibati kitaabaan shandada laba kitaab baa ku jira fi safi mucallimaan safkana laba macallin baa jooga qaybta saddexaad waxaa weeye ayna sataqadawna cudlata sayf halkeed kusoo dhammaysan doontaan fasaxa xagaaga ayna sataqra'uuna alkutub halkeed kutubta ku akhriyaysaan ayna sataqsiluuna almalaabis halkeed darka ku maydhaysaan ayna satashrabuuna alqahwa halkeed bunka ku cabbaysaan ayna satantadiruun satantadiruuna asayaara halkeed baabuurka ku sugaysaan qaybta afraadna waxaa weeye ciidulfidri ciiduhu waxay yihiin ciidulfidri iyo ciiduladxaa weeye mataa ciidulfidri waxa weeye mataa ciidulfidri waa goorma ciidulfidrigu mataa ciiduladxaa waa goorma ciiduladxaa mataa alwuquuf bicarafa goorma carafa la istaagayaa mataa dawaafu alwadaac waa goorma dawaafka sii nabadgeliyeynta iyo sabootigu waa hadma mataliftaar waa goorma afurku qaybta shanaad waxa weeye limaada nusaafiru ilaa misr masr maxaynu u tegaynaa ila almadiinati maxaynu madiine u tegaynaa ilaa makata maxaynu maka u tegaynaa ila asacuudiya maxaan sacuudiga u tegaynaa ila alcaasimati maxaynu caasimadda u tegaynaa qaybta eh, lixaad waxa weye bacda shahr rabadaan waa shahr rabadaan kadib ciidulfitrigu bacda shahri dilxija eh, dilcaqda dilciqda waa bisha dilqacda eh, dilqacda kadib weeye ciidul adxaa bacda shuruuqi shams waxa weeye marka ay cadceeddu soo baxdo kadib weeyaan ciidul adxaa yacnii wakhtiga ciidulfida la tukanayaa waa wakhtiga bacda dawaafi alifaada weeye ciidulfidri ciidul adxaa iyo ciidulfidriga waxaa la tukanayaa cadceedda markay soo baxdo dabadeed bacda dawaafi alifaada weeye dawaafulwadaacu wuu ka dambeeyaa dawaaful ifaadaha wuu ka dambeeyaa kan waxa bacda aadaan almaqrib afurkuna aadaanka maqrib wuu ka dambeeyaa qaybta toddobaad waxa weeye nusaafir waxaynu u socotaynaynaa ilaa misra dalka masar linaraa nahra niil inaan soo aragno webiga niil daraaddeed ila almadiinati baynu tegaynaa linazuura almasjid annabowiya si aan u soo booqanno masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa makata baynu u socdaalaynaa linusalliya aljumuca si aan jumcada ugu soo tukanno masjidka xaraamka ee shariifka ah nusaafir ila sacuudiya sacuudigaan tegaynaa linadrusa alislaam si aan diinta islaamka wax oga soo baranno jaamacadihiisa nusaafiru ila alcaasima caasimaddaynoo safraynaa linaxdura alahaaf si aan u soo qaadanoon u keenno agab iyo saabaanka guryaha sida sariiraha iyo kuraasyada iyo maysaska iyo waxay la midkaan fii dilxija waxa weeye ciidadxaagu waa dilxija bisha la yidhaahdo fii shawaal fii shacbaan waa bisha shacbaan fi sayfi waa xagaagii fi shitaa'i waa jiilaalkii haddaba alaswaat wa fahmu lmasmuuc iminkana waa codod la dhegaysanayo iyo in la fahmo wixii la dhegaystay awalan alaswaat waxaan ku horaynaynaa cododka alalqamariya washamsiya waxaynu wax ka sheegaynaa asha qamariyada ah iyo asha shamsiyada ah u kala akhrismaan siddeed iyo labaatanka xaraf ayaa loo qaybiyaa afar iyo tobanna waxaa noqotaa ashu qamariyay noqotaa afar iyo toban waxay noqotaa shamsiya waxaa ka mid a marka ay hamse ka daba dhacdo abun alabu baa la odhanayaa markay bay ka daba dhacdona waa la mid baabun albaab haddii jiim asha ka dambeyna waa qamariyo jaddun aljaddu hadday xa ka dambaysana waa saas oo kale xaalun alxaalu xaaladda iyo arrinta ama tilmaanta hadday ka dambayso waa la mid khubsun waa rooti alkhubsu rootida caynku hadduu ka dambeeyo waa la mid cinabun waa cinabka alcinabu cinabka hayn hadduu ka daba dhacno waa ashu waa qamariyo qadaa'un alqadaa'u oo iyaduna ah cuntada qadada maalan fa'da oo kale hadday ka daba dhacdo asha waa saas oo kale waxaa la faslun alfaslu faslka waa galaaska alfaslu galaaska ashu qamariyay noqonaysaa qaafkuna waa la mid qamarun waa dayaxa alqamaru dayax ashu markaa qamariyay noqonaysaa kaafkuna waa la mid kitaabun alkitaab oo wuxuu noqotaa qamariyo miimkuna waa la mid mawsun almaws oo muuskii ah haaduna waa ashu ka dambaysaa hadday haadu ka daba dhacdana waa qamariyo ashu ha haday ka dambayso hawaaun waa hawada alhawaau baa markaa loo dhanaya wowguna waa la mid hadduu ka daba dhaca asha ashu waa qamariyo waaxidun alwaaxid yaaduna waa saasoo kale yowmun alyowm haddaba taadu hadday ka dambayso taadu hadday ka daba dhacda asha shamsiyay noqotaa turkiyun aturkiyu markaa shamsiye markay tahay asha lama aqriyayee laamka xaraf ka dambeeya ayaa la labalaabayaa oo lashadiyaa lagu idqaamaa hawbun waa maro athawbu baa markaa loodhanaya al dhawaaqaysaa ma jiro darsun yacni waa cashar addarsu casharkii dikrun waxa weeye hadduu daalu ka daba dhacana waa la mid oo waa maxay dikrun waa xuska ilaahay addikru yacni baa la odhanaya markaa hadday ree ka daba dhacdo ashu waa shamsiyo raabicun arraabic hadday zaa'i ka daba dhacdana waa saasoo kale zawjun azzawju haduu siim ka daba dhacana waa la mid samakun assamaku oo kalluunkii ah haddii shiim ka daba dhacana waa lamid mid shamsun ashamsu waa halkay kula magac baxdayba saadku hadduu ka dhabca waa la mid ka dambeeyo suuratun sawirka weeye assuura waa la sheegayaa markaa daadkuna waa lamid mid daabitun waa sarkaalka addaabit baa la odhanaya markaa aldaabit la odhan maayo asha la muujin maaye daadii oo kale waa la mid tacaamun cuntada adtacaamu da'du waa la mid oo iyaduna waxay noqotaa shamsiyo duruufun yacni weelka iyo galalka iyo waa la yidhahdaa xaaladahana waa lagu magacaabaa adduruuf adduruuf baa la markaa waa la shadaya laamkuna waa la mid leylun alleylu oo iyadana waxay noqotaa ashu shamsiya nuunkuna waa la nawmun waa hurdadii annawm taasina waxa weeye ashii qamreetii shamsiyad ahayd halkana haaniyan waa fahmu lmasmuuc wixii la dhegaystay in la fahmo oo tan waa in cajalada la dhegaysto atadriib اlأwal istamic ila alxiwaar wada sheekaysiga ku jira cajalada dhegayso uma da calaamata sax calaamada sax waxaad saartaa fi lmurabic اlmunaasib afar geeslaha ku haboon kolkaa saar atadriib haani istamic ila اlfiqra tuduca la akhriya doona dhegayso ee cajalada ku jira uma ajbi nacam haadhe oo calaamata saxa saar oo bilah ku jawaab oo calaamada qaladka saar fi lislaami ciidaan islaamku laba ciidood buu leeyahay waa kuwa saxaysuu ka mid yahay ciidu adxaa qabla ciid alfitri way ka horaysaa ciidulfitriga waa kuwa aad qaldayso way ka dambaysaa ciidulfitri bacda shahri shawaal ciidulfitri wuu ka dambeeya bacda shawaal bisha shawaal waa kuwa aad qaldayso waa bisha shawaal kowgeeda ciiduladxaa fii dilxija ayay dhacdaa bisha dilxija taas waa kuwaad saxayso fii ciidilfitri nocdiis sakaatulfitri baan bixinaa taasina waa kuwaad saxayso sakaatulfitri saacun waa kuwaad qaldayso waa xeedha sudug fawaakiha min aطacaam buu ahay fawaakih muu ahayn qalad baad saaraysaa taa fii ciid اladxaa nadbaxu alxuya ayaan gowracnaa kuwa kuwaad saxayso fii ciid اladxaa nusallii waan tukannaa marka hore uma nadbax dabeedna waan gowracnaa taasina waa kuwaad saxayso fi lciidi nasuuru اlahla waاlasdiqaa ciiddaan soo boqonnaa ehelka iyo reerakaha iyo saaxiibadaba waa kuwaad saxayso altadriib الثaalث istamic ila alfiqra hadalka duuban dhegayso ee casharada ku duuban uma ajib an asilati su'aalahan ka jawaab bima yashcuru badrun bader muxuu dareemayaa ninka laydhaha maadaa yuxibu badrun bader muxuu jecel yahay kam shahran cudlatu sayf waa imise bilood fasaxa xagaagu ilaa ayna sayusaafiru badrun fi lcudla halkuu u safri doonaa badr wakhtiga fasaxa kam yooma sayaqdi fi sacuudiya imise maalmood buu joogi doonaa dalka sacuudiga maadaa sayafcalu fii maka markuu maka joogo muxuu qaban doonaa walmadiina iyo markuu madiine joogo التdريب الرaaبع layliska أفراad أجib can الأسئلةi su-aalaha ka jawaab alatii tasmacuhaa kuwaad maqli doonto باkhtisaarin halkan kuma qora waxaa imika lagu qoray nambaradii sideed jawaabood baad qori doonta ee meelihii bannaanaa markaad cajaladda dhegaysato su-aalaa lagugu weydiinayaa kuwa jawaabtooda meelaha bannaan ku qor alkalaam iminkana waa hadalkii atadriib اlأwal layliska koobaad tabaadal ilxiwaara maca zamiilika kama fi lmithaal isweydaarsada saaxiibkaa wada sheekaysi sida tusaalahaan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye taa waaxid wuxuu yidhi ardaygii koowaad kayfa nusaa kayfa tusaafiru ilaa misra sidaad masar ku tegi doontaa daytni wuxuu yidhi usaafir biljawi waxaan ku safrayaa xagga hawada wa kayfa tusaafir anta yacni diyaaraddan raacaya adna sidaad ku safraysaa dayt waaxid wuxuu usaafir bilbaxri anigu baddaan ku safrayaa oo waxaan raacayaa markabka ethoobiya halkan ku qoran kayfa tusaafiru ilaa ethoobiya sidaad ku tegaysaa usaafiru bisayaara waxaan ku tegayaa muxuu ahaa baabuur wa kayfa tusaafiru anta baa markaa ku qoran dabeedna waxaan usaafiru bidaa'ira anu diyaaradan raacaya halkan waxaa ku qoran juzulqamar waddanka la yidhaha kayfa tusaafiru ilaa juzulqamar juzur alqamar sidaad ku tegaysaa wuxuu odhanaya usaafiru bidaa'ira waxaan ku tegayaa diyaarad wa kayfa anta tusaafir wa kayfa tusaafiru anta adna sidaad ku tegaysaa waasu odhanaya usaafiru bilbaxri anu baddaan maraya marka baan raacaya tunis baa halkan qoran aljaw albari baa qoran kayfa tusaafiru ilaa tunis dalka tuuniseed ugu safraysaa aduu tegaysaa base usaafiru biljaw xagga hawadaan maraya diyaaraddaan raacaya wa kayfa tusaafiru anta adna sidaad ku safraysaa tegaysaa base usaafiru bilbari anugu xagga waxaan marayaa barriga iyo bannaanka gaadhi baan markaa ku baxayaa wey kayfa tusaafiru eh, ila alqaahira sidaad qaahira ku tegaysaa base usaafiru bilxaafila waxaan ku tegayaa bas wakayfa tusaafiru anta adna seed ku tegaysaa masona usaafiru bilqidaar waxaan ku safrayaa anugu markaa eh, tareenka alurdun ba halkan ku qoran kayfa tusaafiru ila alurdun seed urdun ku tegaysaa waa siye masona usaafiru bilbaxri xagga baddaan marayaa masona wakayfa tusaafiru anta adna xaggeed see u safraysaa masona usaafiru biljawi xagga hawadaan marayaayo waxaan ku safrayaa anugu eh, xagga diyaaradda assuudaan baa qoran kayfa tusaafiru ila assuudaan siaad suudaan ugu safraysaa sana usaafiru bisayaara waxaan ku tegayaa baabuur wa kayfa tusaafiru anta aadna siaad ugu safraysaa masona usaafiru bilqitaar waxaan ku safrayaa tareenka atadriib thaani akmil alxiwaar xiwaarkan iyo wadata sheekaysigan dhammaystir waxaa halkan qoran saaqdi cudlata arabiici fii tanzaniya waxaan ku soo dhammaysanayaa fasaxa guga dalka tanzaniya su-aashiiba halkaa ka maqan waxaa loohanaya ayna sataqdi cudlata ba halkaa ku qoran halkaad kusoo dhammaysanaysaa maaragtay fasaxa guga halkana waxaa qoran alaaثata asaabica taqriiban markaasuu wuxu odhanayaa kam satuqiimu kam yowman kam yowman satuqiim imise ceshaad toogi doonta halkaa alaaثata asaabic taqriiban saddex wiigoo dhodhow markaasuu odhanayaa mataa tusaafir goormaad sacdaalaysaa soo odhanaya hadan in shaa allah haddii ala berri baan tegayaa markaasuu odhanayaa waasoodha wamaada tusaafiru ama ayi daa'irati tusaafir dayaaradee baad ku safraysaa so bidaa'irati sacuudiya ba odhanaya diyaaradda sacuudigu leeyahay soodha mataa tusaafir goor maa tegaysa odhan fii athaaminati masaa'an sideedda galabnimaan tegaya waa sideedda fiidnimo waasoodhaya hal satadhabu macaka hal satadhabu اlusratu macak miyay ku raacayaan xaasku so nacam satadhabu alusratu maci way raacayaan so shukran lak shukran lak buu kalona odhanaya atadriib uh, ahalid ajib can as'alati mustaciina bisuwar uh, ka jawaab su'aalahan adigoo kaasanaya sawirada yacni sawiradaad ka fahmaysaa ayna axmed halkuu axmed joogaa ilaa ayna huwa musaafirun halkuu u safrayaa ayna daa'iratu al'aan diyaaraddu imanka halkay joogtaa ayna axmed halkuu axmed joogaa maada yafcal muxuu samaynayaa ayna yuqiim axmed halkuu axmed joogaa uu degan yahay sawirradaasaa kuu tilmaamaya inta badan jawaabta aad bixinayso atadriib araabic tabaadil alxawaara maca zamiilig isweydaarsada wada sheekaysi saaxiibka kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale xataa waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi kam yooman sataqdii fii misra imise maalmood baad masr joogi doontaa daytin wuxuu sabcata ayaam toddoba cishaan toogi joogi doonaa taa waaxid wuxuu ihi jamiilun way fiican tahay nusaafir waan safraynaa yowma sabti maalinta sabtida in sha allah haddii alla yidhaah makata casharata ayaam casharata alaxad baa kuu qoran intaasoo kale ka sameeye buu ku leeyahay oo hataa kam yowman sataqdii fii maka imisaad joogi doontaa soona casharata ayaam toban maalmood soona jamiil way fiicanta nusaafir yowma alaxad maalinta axaddaan tegi doonaa almadiina tiscata ainain baa kuu qoran dabeedna intaa ka samee kam yowman sataqdii ama kam yowman sanaqdi kam yoma sanaqdii way ahayd kam yoma sanaqdii eh, fi lmadiina imise eh, maalmood baan magaalada madiina joogi doonaa soodhan tiscata ayaam waxaan joogi doonaa sagaal maalmood soodhan jamiil way fiican tahay nusaafiru waan safraynaa yowmal isniin maalinta isniintaan safri doonaa akra waa caasimadda khaana rasul wuxuu odhanayaa kam yowman sanaqdii fi akra imise maalmood baan magaalada akra joogi doonaa rasul salaatata ayaam saddex maalmood wuxuuna yowma hulaaaa maalinta talaasaan safri doonaa masqad oo cumaan ah ayuu dabeedna yidhi ayuu haddana su-aasha ka weydiiyey masqad arbacata alarbicaa baa qora arbacata alarbicaa kam yowma sanaqdii fii masqad imisa maalmood baynu joogi doonaa magaalada masqad waa caasimaddii cumaan wuxuu odhanayaa sanaqdii ama eh, arbacata ayaam afar maalmood wuxuu odhanaya jamiil sanusaafir yowma alarbicaa waa si wanaagsan waxaanu safri doonaa maalinta arbicada hambiya hamsata alkhamiis baa qoran markaa kam yowman sa naqdii fii khambiya dalka gambiya imisa maalmood baan joogi doonaa wasoona khamsata ayaam shan maalmood waxaana jamiilun way fiican tahay sanusaafir yowma alkhamiis maalinta khamiistaynu safri doonaa haana sitata aljimca baa kuu qoran kam yowma sanaqdii fii haana dalka gaana imisa maalmood baan ku dhammaysan doonaa joogaynaa wasoona sitata ayaam lix maalmood wuxuuna jamiil way fiican tahay sanusaafir yowma aljumca maalinta jimcahaan safri doonnaa atadriiba alkhaamis waxa weye layliska shanaad tabaadil alxiwaara maca zamiilika kama fi lmithaal isweydaarsada wada sheekaysi saaxiibka sida tusaalahaan ku qoran almithaal dawa wuxuu yidhi ladaya fikratun talaan hayaa talo ayaan hayaa taladii waa maxay nusaafir ilaa misr dalka masr baan u safraynaa daytini wuxuu yihi kayfa nusaafir ilaa misr saynu ugu safraynaa waa sidii taa waaxid wuxu nusaafir biljawi waxaan ku safraynaa xagga hawada taa itinin baa wuxu uhi muwaafiq waan kugu raacsanahay fikratun طayibatun waa talo wanaagsan kuwaa kale oo dhanna intaa in lag baa la odhanaya التدريب الرابع أجب عن الأسئلة التالية سؤالها كجواب كم عيدا في الإسلام imise ciidood buu islaamku leeyahay mataa yakuunu ciidulfidri ciidulfidrigu waa goorma maa zakaatu lfitri waa maxay maadaa tafcalu fii ciid alfitr maxaad samaynaysaa maalinta ciidulfidriga maadaa tafcalu fii ciid aladxaa maxaad qabanaysaa maalinta ciid aladxaaga ayna tasuumu shahra rabadaan halkeed ku soomaysaa bisha rabadaan kayfa tusaafir ila sacuudiya sacuudiga siaad ku tegaysaa waa sidee ma diyaarad baa ma marka baa ma baaburba kam yooman fi lisbuuc imise maalmood baa wiigga ku jira aana sataqdi alcudla halkaad fasaxa ku dhammaysan doontaa oo aad joogaysaa hal tusaacidu waalidaka fii camalihi aabbahaa ma ku caawinaysaa shaqadiisa ma ka caawinaysaa ma kala shaqaynaysaa hal zurta makata maka weli ma soo booqatoo ma tagtay eh, hal zurta almadiina magaalada madiine almunawara ma tagtay weli ma soo booqatay hal zurta almasjid alxaraam masaajidka sharafta badan ma soo booqatay weli hal zurta almasjid annabowiya masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam welina soo booqatay alqiraa'atu walkitaaba iminkana waa akhriskii iyo qoraalkii awalan alqiraa'a kolka hore waxaan ku horraynaynaa qaybta akhriska atadriib alawal layliska koobaad sil isku xidh oo xariiq isugu xidh bayna alcibaara hadalka halkaa ku qoran iyo walxiwaar almunaasib wada sheekaysiga ku habboon labada dhinac dhinac waxaa ku qoran cibaara hadal aan wada sheekaysi ahayn dhinacna xiwaar iyo su-aalo la isweydiinaya ku qoran marka midba way isku habboon yihiin isku hagaaji yusalii axmed salaat alciid wuxuu ku tukanayaa salaadda ciidda axmed fi lmasjid alxaraam masaajidka sharafta badan ayuu ku tukanayaa qaybta jin jiimka u fiirsa haddaba qaybtaasa xiwaara oo ku habboon taa waaxid wuxu uhi ayna tusalli alciid halkeed ciidda ku tukanaysaa taa itniin baa wuxuu ihi fi lmasjid alxaraam in sha allah masaajidka sharafta badan ayaan ku tukanayaa taa waxad wuxu uhi mataa tuka adi zakaad goormaad zakada bixinaysaa taa itniin wuxu uhi qabla salaad intaana tukan in sha allah haddii alla yidhaah qaybtan labaad u fiirso yusallii haamirun salaata alciid wuxuu tukanayaa haamir salaada ciida wuxuu ku tukanayaa fi lmasjidi nabowiy masaajidka nebiguu ku tukanayaa wayadbaxu dabeedna wuxuu gowracayaa markuu soo tukado dabadeed aludxiyata udxiyaduu gowracayaa bacda asalaati salaada ciidda kadib ayuu dabeedna gowracayaa hadda waxaad eegtaa maxwaar ku habooni waa daalka halka ku qoran yahay taa waaxid wuxuu hi ayna tusallii salaata alciid halkeed ku tukanaysaa salaada ciidda wuxuu taa itniin baa yidhi fi lmasjid الnabowiy waxaan ku tukanayaa masaajidka nebiga taa waaxid baa yidhi wa mataa tadbaxu udxiya udxiyada gowr maad gowracaysaa taa itniin baa wuxuu yidhi bacda salaati in sha allah markaan soo tukado dabadeed waxaa intaa inoo raacaa yusaafiru axmed wa usratuhu wuxuu u safrayaa axmed iyo qoyskiisu ilaa misra masr bay tegay misray tegayaan biljawi xagga hawada diyaaraday raacayaan yushaahiddu wuxuu soo daawan doonaa soona arki doonaa nahra niil webiga niil iyo jaamicaad jaamicadaha waaweyn ee ku yaala dalka masar markaa halkee ku habboon waxa ku habboon waxaa ku habboon halkaa baadu ku qoran tahay maca man tusaafir taa waxid bu uhi maca man tusaafir yaad la safraysaan israacaysaan daatin wuxuu ihi maca alusra qoyska insha allah haddii ala idhaha taa waxaad waada kayfa tusaafir oo si u safraysaa mas-uul biljawi xagga hawadu diyaaraddaanu raacayna taasay isku habooyin tayna ugu dambaysa waxa weeye yaqdi caliyun cudlata sayf wuxuu ku dhammaysanayaa cali fasaxa xagaaga bayna aljibaali buuralayda dhexdeeda ayuu fasaxa joogayaa maca sadiiqii isagii saaxiibkii iyo wa fariiqi iljawaala kooxda yacni dalxiiska samaysa iyo dalmareennimada ayay israacayaan dabeedna waxaa ku haboonta koobaad ee alif ku qoran yahay ayna sataqdi alcudla halkaad ku dhamaysanaysaa fasaxa taatinin baa wuxuu yidhi saaqdiyahaa bayna aljibaal waxaan ku dhammaysanaya buuraha dhexdooda dabeedna da waaxid ba hadda maca man tadhab yaad israacaysaan ood wada tegaysaan halkaa taatinin baa wuxuu yidhi maca aljawaala kooxda yacni dalmareenka iyo dalxiiska in sha allah haddii alla yidhaah atadriib thaani waa layliska labaad iqra' alfiqra hadalkan horta aqri tuduca ah uma ajib binacam haa ku jawaab hadday jawaabtu sax tahay ow bilah ku jawaab oo calaamadda sax baad saaraysa hadday sax tahay hadday qalad tahayna qaladkaad saaraysaa fi lislaami ciidaan islaamku laba ciidood ayuu leeyahay ciidulfidri mid waa ciidulfidriga wa ciiduladxaa midna waa ciiduladxaaga ciidulfidri bacda shahri rabadaan bisha rabadaan way ka dambaysaa في اليوم الأول ومالنت كوباد من شهر الشوال إبش الشوال بعد صلاة نعطي مركان صلاة سوتو كنام بحنا زكاة الفدر أيانو سينا زكاة الفدر للفقراء دتك باهن بعد صلاة نعطي زكاة الفدر يعني للفقراء سينا قبل بعد الصوم ومن شهر الشوال وي بعد الصوم صوم كالدبدي مركان صوم بشهر ما دبديد نعطي وحن, وحن سيناه zakaat alfidri baan siinaa lilfuqaraa'i dadka fuqaradaa baan siinaa fuqarada markuu soomku inoo dhammaado qabla salaati alciid intaynaan salaadda ciidda tukanin wa saacun waa xeedho sudug waa afar mud oo min tacaamin cunto ah can kulli shaksin qof walba waa laga bixiyaa kabiirin qof weyn wa sagiirin qof yar ama ha ama ha wa bacda salaati alciid salaadda ciid markaan tukanno dabadeed nazuuru lahla waxaan soo booqannaa maalintaa farxadda dadka xigtada ah, iyo wal astiqaa saaxiibadeenna yaatii waxaa yimaado dabeedna ciidul adxaa ciidul adxaagu wuxuu yimaadaa bacda alwuquufi bicarafata maalinta sagaalaad ee carafo la istaago maalinta ka dambaysa ee tobanka ayuu ayaa ciidu soo gashaa ciidul adxaagu nusallii salaat alciid salaat alciid baan tukannaa yowma alxaji alabar weeyaane bacda shuruuqi shams marka cadadu soo baxda dabadeed wanadbaxu aludxiya udxiyadana waan gowracnaa wanazuuru alahla walasdiqaa dabeed waxaan soo booqannaa dadka ehelka ah iyo dadka saaxiibbada ah bacdunaas dadka qaarkood yaqdii cudlat alciid waxay ku soo dhammaystaan maalinta ciidda iyo fasaxa ciidda waxay ciidda fasaxa ciidda ku soo dhammaystaan filmadiina magaalada madiina eh, ama filmadiina dhe magaalada weyn oo marka had iyo jeer filmadiina waa magaalada weyn ee caasimadda ah maaha magaalo madaxda yacni waa magaalo weyn oo magaalada weyn dee xad bay leedahayoo meelo yacni maxkamado lahoo jaamacado lahoo masjid jaamacyo lahoo suuq lahoo taasaa madiina la yidhaahdaa magaalada weyn أو في القرية أما الضابيضة أو على شاطئ البحر أما بد حيب تيدا يحيلي قوري قبض يدك قارنة تقان في الإسلام عيد واحد يا سؤاش واتا أي لي عيد كليا ولا قلد ياتا عيد الأضحى عيد الأضحى قبل عيد الفطر وهي كوريسا تانا ولا قلد يا عيد الفطر بعد شهر شوال بيس شوال وهي كدميسا تانا ولا قلد يا نعدي زكاة للأصدقاء سكذا صاحبتي نسينا تانا ولا قلد يا الزكاة صاع من فواكه sekadu waa sac fawaakiha taana waa la qaldaya oo min dacaan bay ahayd ciiduladxaa bacda alwuquufi bicarafata ciiduladxaagu waa marka carafa la istaaga kadib taasi waa la saxayaa salaatu ciid aladxaa qabla shuruuqi shamsi salaada ciid aladxaa waxaa tukadaa intaan cadadu soo bixin taana waa la qaldayaa nazuulu ahla walasdiqaa waxaan booqannaa dadka xigtada ah iyo saaxiibada uma nadbaxu udxiya ayaan dabeedna gowracnaa siyaarada kadib taana waa la qaldayaa marka salaadda laga baxo toos waxaa loo gowracaa udxiyada yaqdi kullu naas dadko dhan waxay ku soo dhammaystaan cudlat alciidi fasaxa ciida fi lmadiina magaalada weyn taana waa la oo dadka magaalada ma wada tagaane ninka joogaa miyii ku ciidaa hadduu doono qaryadana qaryaddaa lagu ciidaa magaalada shooga magaaladu ku ciidaa midnaba qofuu meeshii ay ku qabsatay meeshu doonayo bacda salaati alciidi nasuuru lahla markaasaan soo booqannaa salaada ciidda kadib waan soo booqana ahalka taasina waa sixi karaa guud ahaan yani marka ciiddu dhamaa lasoo tukada salaada ciidda ehelka waa la booqan karaa atadriib halis layliska saddexaad waxa way iqra alfiqra tudu can aqri uma akmil alcibaaraat dabeedna hadallada dhammaystir meelaha dhiman ee su ah dabeedna dhammaystir horta marka hore waxa weeyaan fiqradu satabdo cudlatu sayf waxay bilaabmaysaa muxuu ahaa fasixii xagaagu bacda usbuuc wii kadib baa la gelayaa fasxi xagaaga wasayusaafiru طulaabu ardaydu waxay u safri doonaan ilal ahli dadkii xigtadooda ahaa iyo halkay deganaayeen sayusaafiru axmed axmed wuxuu u safrayaa ilaa beledihii waddankiisii iyo magaaladiisii yaqdii wuxuu ku soo dhammaysanayaa alcudlata fasaxa fi lqaryati daabiyadii reerkoodu yaallay liyusaacida waalidahu su aabbihii u caawiyo cammahu iyo adeerkii fi lmasracati beerta ugala shaqeeya aabbihii iyo adeerkii wa caliyun calina sayusaafir wuxuu u socdaali doonaa ila sacuudiya dalka sacuudiga liyaqdi alcudla si ugu soo dhammaysto fasaxa bayna maka walmadiina inta udhaxaysa maka iyo madiina oo macnaheedu yahay kolle inuu maka joogo fasaxa in ka mid a kolle uu madiine joogo waseyactamiru wuu cumraysan doonaa wa yabqa wuxuu joogi doonaa shahran bil fii makata maka bilqurbi meel u dhow weliba min almasjid alxaraam masaajidka sharafta badan waseyabqa shahran bille wuxuu joogi doonaa fi اlmadiinati magaalada madiina bilqurbi meel u dhow min almasjid الnabowiy masaajidka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh sayaqduu cumaru cumar wuxuu ku dhammaysan doonaa iyo usratu qoyskiisu alcudlata fasaxa fii misrba iyaguna ku dhammaysan doonaa sayusaafiru bilbaxri xagga badduu safarka ku safrayaa marka buu raacaya wa tusaafiru usratu biljawi xaaskiisa iyo qoyskiisuna iyagu xagga hawadu ayay marayaan diyaarad bay raacayaan sayaqdi alayaama wuxuu ku dhammaysan doonaa maalmaha caasimadda qaahiru joogi doonaa maalmaha hore liyaraa si uu soo arko nahra niil webiga niil wayazuura alahla cafwan wayazuura alashar oo jaamacadda asharna uu soo booqdo iyo masaajidkeeda wasayaqdi wuxuu ku dhammaysan doonaa casharata ayaamin toban maalmoodna khaarija alqaahira meel qaahira ka baxsanoo waddanka intiisa kale ah iyo magaalooyinka kale ayuu joogi doonaa sayazuuru sadiiqahu wuxuu soo booqan doonaa saaxiibkii axmeda axmed la yidhaahdo oo fii qaryatihi buu ku soo buuqanayaa daabiyadda uu degan yahay saaxiibkii wa yuqiimu macahu wuxuu la joogi doonaa saaxiibkii fii masracati waalidihi waa arday kale isaguna oo aabbihii daabiyadii la jooga oo isku ardayin oo isku saaxiib yihiin ayuu ugu tegi doonaa daabiyadoodii beertii aabbihii buu la joogi doonaa maalmo axmedu axmed sayaqdi alcudlata wuxuu ku dhammaysanayaa ninka axmed la yidhaahdaa fasaxa fii beledihi baynu nidhi oo isagu tegi doona axmedkaasi caliyun sayusaafiru calina wuxuu u socdaalayaa ila sacuudiya buu kaasina ahaa oo lagu buuxinaya halkaas dalka sacuudiga sayaqdi cumar wa usratu alcudla waxay ku dhammaysanayaan cumar iyo qoyskiisu fasaxa waxay ku dhammaysanayaan iyaguna fii misr dalka masr bu isaguna halkaasaa bannaan waxay ku safri doonaan qoyskiisu baba halkaa qoran iyagu biljawi xagga hawaday marayaan diyaarad bay raacayaan se yusaafiru طulaabu waxa ay eh, u safrayaan ardaydu ila alahli reerahay u safrayaan xigtooyinka iyo xigtooda fi lcudraba halkaa lagu qoraya waqtiga fasaxa se yusaafiru axmedu axmed wuu safrayaa mayse yusaacidu wuu caawinayaa axmedu axmed waalidahu aabbihii buu ku caawinayaa fii masracatii beertuu kala shaqaynaya fii ba halkaa sayzuura cumaru sayzuuru cumaru sadiiqahu axmed wuxuu booqan doonaa cumar saaxiibkii axmed fii masracati waalidi baa loo dhay markaa oo jooga beerta aabbihi sayaraa wuu arki doonaa cumaru cumar nahra niil buu arki doonaa wayushaahidu wuxuu soo arkayaa alazharna wuu soo arki doonaa alazhar baan ku buuxina halkaa sayaqdu cumaru casharata ayaam saddex maalmood eh, cafwan sayaqdu cumar cumar wuxuu ku dhammaysan doonaa casharata ayaam toban maalmood khaarija ayaa halkaa ku qoran alqaahira baa lagu buuxinaya markaa khaarij alqaahira meel aan qaahiro dibaddeeda ah oo dalka intiisa kale ah meelaha kale yaqdi caliyun alcudlata wuxuu ku dhammaysan doonaa califasaxa bayna makata wa baa kuu qoran marka walmadiina iyo madiina atadriib araabic iqra' annasa hadalkan aqri asaabiqa ee hore maratan ukhraa hadalkii hore ee aynu soo marnay mar labaad aqri buu ku yidhi uma ajib dabeedna ka jawaab su'aalahan dambe waa su'aalo labaad intaad dib u akhrido haddana su-aalahaan ka jawaab mataase yusaafiru طulaabu ila alahli goormay safrayaan muxuu ahaa ardaydu reerahoodii iyo xigtadoodii goormay tegayaan bacda usbuuc baad odhanaysaa ilan fasaxa waxa lagu uhi usbuuc baa la gelayaae limaada se yusaafiru axmedu ilaa beladihi muxuu axmed ugu safrayaa bedeledkiisii liyusaacida waalidahu camahu fi lmasraca inuu kala shaqeeyo aabbihii hooyadii aabbihii iyo adeerkii inuu kala shaqeeyo beerta limaada sayusaafiru caliyu ila sacuudiya muxuu eh, cali sacuudiga u tegayaa waxaa loodhanayaa liyaqdi alcudlata bayna makata waalmadiina inuu ku soo dhammaysto kam yooman sayabqaa caliyun fii maka imise maalmood buu joogi doonaa marka waxaa loodhanayaa alaaiina yowman baad odhan kartaa ilan wayabqaa shahran bay ahayde soddon maalmood iminka maalmuhu ku weydiiye kam yooman sayabqaa fi lmadiina alaaiina yowman baa la odhan karaa wuxuu joogayaa maxay soddon maalmood oo bila kayfa sayusaafiru cumar ilaa misr siduu ugu safrayaa cumar masr markuu u socdo bilbaxri buu ku tegayaa xagga badda kayfa satusaafiru usratu qoyskuisuna siay ugu safrayaan maxay sii raacayaan biljawi iyagoo xagga hawada daarad diyaarad bay raacayaan ina sayaqdi alayaama aluulaa halkuu joogi doonaa maalmo hore waxaa loodhanayaa fi lqaahira maalmo hore qaahiruu joogi doonaa man sayaraa nahra niil yaa arki doona yaa soo arkaya webiga niil iyo wayazuuru اlazhar suuna booqanaya jaamacadda ashar iyo masaajkeeda waxaa la odhanayaa axmed wa usratuhu axmed iyo iyo usra cumar cumar iyo usratuhu oo cumar iyo usratu cumar wa usratu baa soo booqanaya ayna yazuuru cumaru sadiiqahu axmed halkuu ku soo booqan doonaa ninka la ihahdo cumar saaxiibkii axmed waxaa la odhanayaa fii masracati waalidihi beertii aabbihi ثaaniya filqariha yani oo fii masracati waalidihi markaa Eh, fi lqarya fii masracati awaalidi daabiyaddu ugu tegayaa ood gaar ahaan ah beertii eh, eh, aabihii haaniyan alkitaaba haddana waa qoraalkii atadiib اlأwal sil bayna alxuruuf xuruuftan isku xidh litusbixa si a u noqoto kelimatan bay isu bedelaysaa markaa halkaa ahlun baa la odhanayaa halkan waxaa la odhanayaa maxay jibaalun buuray noqonaysaa halkan waxay noqonaysaa maxay cudlatun marka la isku xidho halkan waxay noqonaysaa rakiis wax jaban halkan waxaa noqonaysaa caasimatun bay halkan noqonaysaa magaalo madaxdii beledii waddankaygay noqonaysaa kuwaasi sidaa iminka ay isugu xigaan unbaa la isugu xidhayaa ee iyagu isma weydaarsana kanna waxa atadriibu haani ratib alxuruf isku hagaaji kolka hore way isweydaarsan tahay xuruftani uma sil baynahaa dabeedna xidhiidhi oo isku xidh litusbixa kelimatan mase ay u noqoto ay u noqoto markaa taasoo kale waxay noqon kartaa iscaadun bay noqon kartaa marka laisku laisku hagaajiyo tanoo kale waxay noqon kartaa sayfun marka laisku hagaajiyo tanoo kale waxay noqon kartaa miftaaxun marka laisku hagaajiyo miftaaxun tani masracatun bay noqonaysaa marka laisku hagaajiyo kan ustaadun buu noqonaya marka laisku hagaajiyo tanna shaksun bay noqonaysaa marka laisku hagaajiyo saasoo kale isugu habeen atadriib haali laylaska saddexaad uktub qor alkelimaat erayada waxaad ku qortaa taxta suwari erayadan sawirada ku hoos qor halkaa waxaa ku qoran iminka jibaalun baa u horraysa nambarka afartaad ku qoraysaa jibaalun oo halkaasaa buurihii ah dullaabun baad haddana kuugu xigta ardaydii halka jiim halka sideed number amaaniya halka sideedda ardaydii ah halkaasaad ku qoraysaa nahrun ba halkaa ku qor webigii nambarka shanaad ayaad ku qoraysaa halkaasa webigii maraya baxrun lambarka waxaad ku qoraysaa lixaad taasaa badiia mataaxif waa meelaha hiddahay dhaqankii lagu ururiyo waxaad ku qoraysaa halka nambarka saddexaad ku qoran yahay fuqaraa baa halkaa kugu qoran dad baahan halka lambarka labaad ku qoran yahay ayaad ku qoraysaa maktabatun baa ku qoran nambarka toddobaad ayaad ku qoraysaa masracatun baa halkaa ku qoran nambarka koobaad ee beerihii waa taa beertii saa isugu hagaaji halkan waxa weeye atadriib araabic waa laylaska afraad sil bayna kuli kelimatain litusbixa tacbiiran litusbixa tacbiiran sil bayna kuli kelimatain isku xidh laba kelmadood oo walba litusbixa siay labada kelmadood u wada noqdaan iyagoo isku xidhan tacbiiran dabeedna halkan dambe ayaad ku wada qoraysaa halkaa hore markaas ku soo xidho imika halkaa ciidulfitri baa ku qoran labadaa isku beeganba haddaad doonta isisiiyo ciid ulfitri ayaad qoraysaa ciid ulfitri dabeedna halka dambe ku wada qor zakaat ulfitri zakaad soo maha taasi halka u dambaysa fitriga ku qoran raace zakaatulfitri halkaa ku qor halkana sow salaad maaha salaat salaatulciidi ku xidh dabeedna xagga dambe ku wada qor halkana waa cudla halkaa cudlaa kugu qoran alrabiica ugee cudlatu rabiic dheh fasaxa guga dabeedna xagga dambe ku qor halkan fariiq baa kugu qoran fariiqu ljawaala halkaa ku dar waa kooxda yacni dalmareenka ah ee dalxiiska badan dabeedna halkaa ku soo qor tanaawulba halkaa kugu qoran adawaadaa u gee tanaawulu dawaadheh dabeedna xagga dambe ku wada qor sudaac baa kugu qoran madax xanuun sudaacun shadiide eh. madax xanuun adag dabeedna xagga dambe ku wada qor atadriib alkhaamis ratib alkelimaat erayada isku hagaaji litusbixa jumlatan si ay jumlo u noqoto iminka waa erayaa isku hagaajinaya xuruuf ma halkan waxaa qoran alahla nazuulu walastiqaa saasaa qoran isku habee iskuma habaysnee waataa nazuulu alahla walastiqaa waxaan soo booqanaynaa xigtada iyo saaxiibada haalib iljawi asafar ayaa halkan kugu qoran isku habe waxaad tahdaa asafaru socodku haalin waa lacag badan yahay biljawi haddii hawada la raaco diyaaradda la raaco halkana asabti yooma nusaafir baa ku qoran nusaafir yooma sabti dabeedna saa isugu hagaaji waxaan soconaynaa ama safraynaa maalinta haddii sabtida waaliduu saacidu lmasraca fiid aa kugu qoran xataa usaacidu waalidii fi lmasraca waxaan ku caawanayaa aabbahay beerta dhexdeeda waan kala shaqaynaya halkana makata alcudla fii aqdabaa ku aqdi baa kuu qoran isku xataa aqdi alcudlata fii makata makaan kusoo dhammaysanaya fasaxa halkana atadriib wuxuu ku yidhi dabeedna waa asaadis tadriibka lixaad imla alfiraaq layliska lixaad weeye buuxi meesha bannaan mimaa bayna alqawsayn waxaad ku buuxisaa waxa labada qaws ku dhex jira ku buuxi waxa weeye waa maxay nusaafir ilaa misra masr baan u safraynaa biljawi baad markaa qaadanaysaa xagga hawada asafaru bilbaxri ee haddii badda lagu safro rakhiisun baad qaadaysaa wuu jaban yahay waa lacag yar yahay muwaafiqun waan kugu raacsanahay fikratun tayibatun taa ku buuxi waa fikrad wanaagsan adrusu fii kuliyati waan wax ku bartaa adibyo halkaa ku buuxi kuliyadda caafimaadka nactamiru waan cumraysanaynaa wa nusallii fi lmasjid alxaraam dabeedna waxaan ku tukanaynaa masaajidka sharafta badan awalan haddana imika waa ikhtabir nafsak halka waxaanu ka gelaynaa waxa inoogu caawa uu dhowdhow yahay waan iska dhammayn doonaa insha allahu marka laba imtixaan baynu gelaynaa ikhtabir nafsaka naftaada itijaabi naftaada imtixaan waa ikhtibaarkii sideedaad alwaxda taani alkhaamisata casharata wasaadista cashara waxa weeyaan jabtarkii shan iyo tobnaad iyo kii lixyo tobnaad imtixaankiisii awla almufradaat horta marka hore erayadaan ku horraynaynaa sil bayna almufradi waljamci waxaa isku xidhaa mufrad iyo jamca almufradu iyo aljamcu waay labadaa layn bay ku kala jiraan sadiiqun waxa weeye jamciisu astiqaa faqiirun jamciisu waxa weye fuqaraa jamratun waxa weeye eh, jamciisu jamaraat maktabatun waxa weeye jamceedu maktabaat daalib waxa weeyaan muxuu ahaa jamceedu dullaab taabic oo ah maarata jeer waxaan eh, farsaxanka waxaa dawaabic jamciisu rixlatun waxa weeye jamceedu rixlaat weeyaan taa halkaa kaga bax da calaamata alad calaamadda qalad saar cala alkelimati alghariiba kelmadda kugu cusub anfun waa sanka asnaanun waa ilkaha udunun waa dhegaha zukaamun waa duray almuxaram waa bisha muxaram safarna waa bisha safar shahrun waa bil rajabna waa bisha rajab alawal waa ka koowaad tiscuuna waa sagaashan mi'atun waa boqol alfun waa kun iscaafun waa gurma deg dega mustashfa waa rugta caafimaad ee dhakhtarka la yidhahdo dawaa'un waa daweyn mawcidun waa ballan asafaru waa socodka albaxru badda albaru bannaanka iyo saxaraha aljawu waa hawada sare ahlun xigtu astiqaa saaxibo mataaxif waa meelaha lagu ururiyo haddiya jeer hidiya dhaqanka fuqaraa waa dad baahan zukaam waa duray sudaac madax xanuun alamun xanuun guud raaxatu nasasho wixii eraya kugu cusub labada mid walba haddaad ku guulaysato min toddoba darajaad leeday buu ku yidhi akmil ljumala bilkalimaati taaliya haddaba jumladaha soo socda kelmadahan hore ku buuxi halkaa saciidatun baa kugu qoran halkaa almazraca oo beer saciidatun way ku farxsan tahay almazracatu waa beerta rakhiisun wuu jaban yahay fikratun waa talo asnaani ilkahayga aliscaafu gurmad deg deg ah iyo dawaynta koobaad iyo maaragtay saliimun mid caafimaad qaba haddaba xaggan dambe meelaha bannaan eryadaa kolba ku haboon ku buuxi ashcuru bialamin waxaan ka dareemayaa xanuun ayaan fii asnaani baad markaa asnaanid halkaa ku buuxinaysaa markaa talabaad waxa wey dahabtu ila almustashfa waxaan ku tegey dhakhtarka biba halkaa ku qoran biliscaafidaa ku buuxi oo soo qaad halkan waxa wey alqalbuba halkaa kugu qoran walxamdu lilah haddaba waxaad tidhahdaa saliimkaa soo qaad walqalbu saliimun wadnuhu fayow yahay walxamdu lilah baana ammaan tale qaybta afraad waxa weye muwaafiqun waan kugu raacsanahay ayibatun ba ku qoran haddaba halka ka horaysa waxaad ku buuxisaa fikratun ayibatun halkaa ka soo qaad waa talo wanaagsan asafaru bilbaxri ayaa halkaa kugu qoran halka ka banaanka waxaad ku buuxisaa asafaru bilbaxri rakhiisun wuu jaban yahay oo lacagtiisu way yar tahay safarka badda lagu safro ee markabka raaco halkan sausaaidu sausaaciddu waan caawin doonaa waalidii waalidkayga halkaa waxaad ka soo qaataa fi lmasracati fiid way ku qoran tahay almasraca ka soo qaad beertaan ka caawin kala shaqayn doonaa cudla ayaa halkan ku qoran waxaad soo qaadaysaa saciidatun cudlatun saciidatun fasax wanaagsan yaa dulaab arday yahay tan haddaad saxdo toddobadaasaad leedahay aaniyan ataraakiib wanaxw iminkana waa jumlooyinkii naxwadii silba nasu alif iyo alif waljawaabi fii ba waxaa isku xidhaa labada su'aalood ee kala aata alifka ku qoran mee su-aashay jawaabta su-aashu qaybta alifkay ku qoran tahay jawaabtuna qaybta ba'day ku qoran tahay labadaa isku xidh as-su'aal su-aashii waa taa aljawaabna waa qaybtan bima tashcuru maxaa dareemaysaa ayaa lagu odhanayaa daalka haddaba qaba jawaabtii waa taa ashcuru waxaan dareemayaa bialami xanuun haddana labada qabo bima nasaxaka abiib muxuu kugula teliyey dhakhtarku muxuu kugula teliyey waxaad qabataa hada nasaxanii biraaxa nasashuu igula teliyey haddana waxaa ku raacatas afraad kam ciidan fi lislaam imise ciidood baa islaamku leeyahay ba'da eeg ciidaan laba ciidood buu leeyahay arbaca kam ma kayfa nusaafir siaynu u safraynaa waa qaybta shanaad waxaa markaa la odhanayaa wowgu halku qoran yahay biljawi hawadaan ku safraynaa diyaarad baan raacayna mataa yakuunu eedalfadr goormuu cudufadrigu gelayaa ayaa halkaa kugu qoran waxaa markaa aad qaadanaysaa jiimka bacda shahri rabadaan bisha rabadaan kadib waa lix su-aalood lix waxaad leedahay haddaad saxdo darajo ayaad leedahay aqbil biwadci kelimati saxaati minbaa bayna qawsayn halkanna meesha bannaan labada eray ee qowska ku wada jira ta saxda meesha bannaan geli kanba halkaa ku qoran sanaqdii fii masr misr imisaanu joogaynaa markaa yawman iyo yawmun baa qoran yawmanta qaado xagga ciraabta taasaa ku saxahe kam yawman sanaqdi fii misr imise ceshaan joogi doonaa alciidu fi lyawm baa halkaa kuu qoran casharata iyo alcaashir baa halkaa ku qoran keebaad qaadanaysaa ka saxda waa alcaashir fi lyawmi alcaashir maalinta tobnaad duftu sabcata waxaan ku wareegay toddoba halkaa ku qoran ashwaadin iyo shawdun baa kuu qoran keebaad qaadanaysaa sabcata ashwaadin toddoba jeer toddoba wareeg yaa moxamed moxamedow bima tashcuru maxaa dareemaysaa baa halkaa ku qoran wa ayaa la dhigay haddaba waaad fii makata saasaa qoran waxaad qaadanaysaa markaa ana iyo anta baa xagga damba ku qoran wa anta fii maka markaad maka joogto maxaa dareemaysaa ashcuru bialamin shadiidin waxaan dareemayaa xanuun adag fii baa kolkaa ku qoran uduni iyo udunihi baa taalla keebaad qaadanaysaa uduni ila waa qof mutakalim ahe dhegtayda waxaan ka dareemayaa eh, xanuun adag iqra' lfiqra waxaad akridaa fiqrada ama annahno tudcan akhri uma ajib binacam haa ku jawaab calaamadda sax saar hadday sax tahay ow bilah ku jawaab maya dheh oo calaamadda qaladka saar hadday qalad tahay bada'at waxaa bilaabantay cudratu sayf fasixii xagaaga ayaa bilaabantay sayusaafiru ibraahim ibraahim wuu safri doonaa maca usratiisoo qoyskiisa la socda ilaa beladihi waddankiisa iyo magaaladiisii buu tegayaa wasayadhabu haamirun haamirna wuxuu tegi doonaa ninka la ydhaha maca asdiqaa isagoo saaxiibadii la socda ila jibaali buuraha ayuu isaguna ay u bixi doonaan maca fariiqi iljawaala isagoo kooxda dalxiiska dalmareenka jecel israacaya wasayaqdii cumaru wuxuu ku soo dhammaysan doonaa cumar iyo qusratu qoyskiisu alcudrata fasaxa fii misra ayay ku dhammaysanayaan sayaraa cumaru cumar wuxuu soo arki doonaa waqusratu qoyskiisu nahra niil bay soo arki doonaan webiga niil sayaqdii waa cumare iyo usratu qoyskuba sabcata ayaam fii misr toddoba cisha misr soo joogi doonaan badaat cudlatu rabiic baa bilaabantay masax baa mise waa khalad khalad baa la saaraya cudlatu seef bay ahayd sayusaafiru ibraahim ilaa baladihi ibraahim wuxuu tegayaa dalkiisii taasi waa sax sayadhabu haamir maca ahlihi haamir ehelkiisii buu raacayaa taasi waa qalad maca asdiqaa'ihi saaxibadiisuu raacayay waa talaqaldayo sayaqdi cumaru alcudla fii misr cumar wuxuu ku soo dhammaysan doonaa dalka masr iyadu waa sax inkastoo qoyskuna la socday sayaraa ibraahim nahra niil ayuu soo arki doonaa ibraahim taasi waa qalad oo isagu masr muu tegayena cumar baa tegayey waa kuwa la qaldayo sayaqdi cumaru fii misr sittata ayaam wuxuu soo joogi doonaa cumar lix maalmood iyaduna waa qalad toddoba maalmood buu joogayey sayadhabu haamiru liljibaal wuxuu tegi doonaa haamir ninka la yidhahdaa buuraha iyadu waa sax sayusaafiru cumaru maca fariiqi iljawaala cumar wuxuu raaci doonaa qolada muxuu ahaa kooxda jawaalada oo ah kuwa muxuu ahaa dalmareenka ah ama dalxiiska taga ayuu raaci doonaa wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq